bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى أشرف الأنبياء والمرسلين وعlى آله وأصxaaبه وmaن تبعهم بإحsان إلى yوم الdين وبعd waxaynu ku soo jirnay culimo cashirka qaybtii mebniga ahayd ama mebniyaadkii ayaan ku soo jirnay asmaada mebniga ah waxaynu soo dhiganay qeybta lagu binaynayo fatxaha waxaa kaloon soo dhiganay qaybta lagu binaynayo kasraha waxaynu hadda maraynaa qaybta damada lagu binaynayo walamaa faragtu markaan ka faaruqay ayuu sheekhu yidhi min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan xuso ama sheego cala alfatxi fatxaha lagu binaynayo dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala dami dama lagu binaynayo mar alla marka aan dhameeyey kii fatxaha lagu binaynayey ayaan ku xijisiiyey buu sheekhu yidhi kii damaha lagu binaynayey wa masaltuhu waxaan ku tusaaleeyey biqablu kelmadda qablu abaan ku tusaaleeyey wa bacduk iyo kelmadda bacdu abaan ku tusaaleeyey qablu iyo bacdu labaduba waa mebni waxaana lagu bineeyey damo saddex su'aalood ayaa haddaba layna weydiinayaa su'aasha aasha koobaad waxay leedahay maxaa loo bineeyey lima buniya waxaad odhanaysaa waxaa loo bineeyey wuxuu shabbahay xaraf xagga macnuhuna ka shabbahay waayo wuxuu dimnistay ama uu koobsaday macnihii idaafada litadamunihi macna alidaafa maca ana almudaafu ilayhi maxduufun kii oo mudaafun ilayhigu maxduuf ah ayuu haddana macnihii idaafadu u meesha yaallaa oo la niyooday macnihii idaafada culimmada qaarkoodna sidaasi aan ahayn bay ku cileeyeen oo waxay yidhaahdeen litawaqulihi bilibhaam wuxuu ku wuxuu aada iyo aad ugu tawaqulay uu ku fogaaday ibhaamka iyo mubhamnimada waliftiqaarihi bay yidhaahdeen ila lmudaafi ilayhi iyo baahida joogtada ah uu u qabo mudaafun ilayhi waa sababta loo bineeyey haddaba shayga marka la bineeyo asalku wuxuu ahaa in lagu bineeyo sokoon xarakaa laga dhigay maxaa xaraka looga dhigay qablu iyo bacdu sababta xarako loogu bineeyey waa maxay oo xarakada maxaa keenay qablu iyo bacdu waxaa xarako loo qaatay kow iltiqaa'u saakinayn baa laga cararayaa oo qablu iyo bacdu haddii laamka la reebi lahaa ba'da iyo caynka ka horeeyaana ay reeban yihiin halkaa waxaa ka soo boodi lahaa iltiqaa'u saakinayn iltiqaa'u saakinaynkaa si looga badbaado ayaa la yidhi ha iska xarakeeyo xarakadii waxaa laga dhigay damo damo maxaa looga dhigay waxa damo looga dhigay waa lagu quweynayaa damadu way culus tahay kolka maadaama mudaafkan mudaafun ilayhi idili uu ka maqan yahay si taqwiyo iyo xoog uu ugu helo ayaa xarakada ugu culus loo doortay oo loo damiyey waxaynu ogaanaynaa haddaba qablu iyo bacdu iyo waxyaabaha la midka ah sideed icraabood bay leeyihiin siddeed icraabood ayay leeyihiin afar baa asala qablu iyo bacdu iyo kuwa lamidka ah in mudaafun ilayhigooga la sheego iyo in mudaafun ilayhiga la xadfoo nisyan mansiyan laga dhigo iyo in mudaafun ilayhiga la xadfoo lafdigiisa la niyoodo saddexdaaba waa mucrab haddii mudaafun ilayhiga la xadfo oo macnihiisa la niyoodo markaa waxay noqonaysaa maxay mebni bay noqonaysaa mebniyun calaa dami oo waa keenan hadda aynu ka hadlayno haddaba afartaa jeer oo afartaba ah mansuub iyo afartaasoo afartaba majruurun bimin ah oo min lagu jero inta ayay noqonaysaa culimmadu waxay idhahdeen min baa lagu jiraayo waynu aragnay dee ti oo min lagu jirayo waynu arki doonaa min bacdi ma ahlakna alquruuna alulaa min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa min bacdi min baa lagu jerayaa lilaahi almru min qablu wa min bacduna waynu arki doonaa biidn illaahi tacaala mintaasi markay duruuftaa hayru mutasarifkaa ay gasho macnaheegu waa fi baa la yidhaha fi fi bay la macno tahay haddaad tidhaahdo ji'tuka min qabli lcasri am ji'tu min qablika haddaad tidhah ji'tu min qablika adiga hortaabaan imid mintaasi waa bimacnaa fi ayay culimada qaarkood qabaan maxamed ibnu maalik markuu ka hadlayey wuxuu yidhi minta halkaa ku jirta ee qablu iyo bacdu gashaa waa zaaido buu yidhi mintaasi waa zaaido mintaasaa zaaida buu maxamed ibnu maalik ku tilmaamay haddaba maxamed ibnu maalik markuu mintaa zaa'ide ka dhigayo xeerkii alfiyat ibnu maaliga uu ku sheegay ayuu ku khilaafay waayo khulaasada wuxuu yidhi waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar wuxuu ihi mintu markay zaa'id tahay waa inuu nfyi iyo shibhu nfyi midkood meesha yaallo hatminta nfyina ma yaal shibhu nfyina meesha ma yaal zaaid buu haddana ku xukumay walamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego cala alfatxi fatxaha lagu binaynayo dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala dami damaha lagu binaynayo wa masaltuhu waxaanan ku tusaaleeyey biqablu wa bacdu qablu iyo bacdu baan ku tusaaleeyey wa ashartu waxaa kaloon ku ishaaray ilaa anna lahumaa inuu u sugnaaday arbaca xaalaatin afar xaaladood oo xagga kalena sideed noqonaysa ixdaaha afartaa midkood an yakuunaa waa inay yihiin mudaafayni laba la idaafeeyey waa inay yihiin kuwa la idaafeeyey fa yucrabaani waa la icraabi nasban nasbo ayaa la icraabi cala darfiyati darfiyo lagu nasbinayo waa kow ow khafdan ama khafdo ayaa la icraabi bimin lagu khafdinayo min qura ayaa lagu khafdini taquulu waxaad odhan ji'tu ka war waxaan kuu imid qabla zaydin zayd hortii baan imid waa la nasbiyey ilan mudaafuleygii baa jooge wa bacdahu zayd dabadii baan imid waa la nasbiyey ilan mudaafuleygii baa jooge fatansibuhumaa waad nasbin cala darfiyati darfiye ayaad ku nasbin waxaad odhani wa min qablihi hortii baan imid wa min bacdihi dabadiina waan kuu markaana waa la jiray oo min gashay ayaa lagu jiray fatakfiduhumaa waad khafdin bimin lafdiga min a ayaad ku khafdin qaala allahu tacaalaa alle wuxuu yidhi kadabad waxa beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin nuux qowmkiisii ayaa beeniyey ereygaa qablahum waa mansuub mudaafun ilayhigii baana sheegan calaamatu nasbuna waa fadxa daahira fa biayi xadiidin warkee ayay bacd allaahi ilaahay debedii iyo wa aayaatihi aayadihiisa debedii yu'minuuna rumaynayaan ereyga bacd allaahi waa mansuub waxaana lagu nasbiyey fatxa daahira ilan mudaafun ilayhigiiba ayaa jooga isne wa qaala allaahu tacaala alla waxaa kaluu yidhi alam yaatihi miyuuna u iman naba'u ladiina kuwii warkoogu min qablihim iyaga ka sii horreeyey ereygaa qabli waa majruur waxaa lagu jeray mintana lagu jeray calaamatljarkuna waa kasraha min bacdi maa intii kadib ahlaknaa aanu halaagnay alquruuna qarniyadii aluulaa ee hor horreeyey min bacdi maa ereyga bacdiba majruur baa laga dhigay calaamatljarkuna waa kasrada caamilka jerayna waa minta mudaafun ilayhigiibaa maa ah oo sheegan halkaasi waa xaaladii koobaad laba icraabood bayna leeyihiin in mansuub cala darfiya iyo majruur bimin labadaasun baad kala dooranaysaa alxaalatu thaaniya xaaladda labaad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga waa in la xadfo wa yunwa haddana la niyoodo hubuutu lafdihi lafdigiisu inuu sheegan yahay uu yahay fa yucrabaani waa la icraabi halkaa fa yucrabaani ma idin ra'da ma ra'da fa yucrabaani rada ma kordhigay kaas in rada la kordhigo weeye fa yucrabaani labadaba waxaa la icraabayaa alicraab almadkuura la soo sheegay ayaa la icraabayaa walaa yunawanaani halkan uu saxay walaa yunawanaani lana tanwiinin maayo liniyati lidaafati idaafada la niyooday darteed ayaana loo tanwiininaynin wadaalika kaasi ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi wmin qabli naadaa kulu mowlan qaraabatan famaa cadafat mowlan calayhi alcawaadifu gabayaaga odhanaya wamin qabli naadaa kulu mowlan qaraabatan famaa cadafat mowlan calayhi alcawaadifu wa min qabli ereygaa qabli kasre ayuu sitaa minta ka horaysa darti ayaana lagu jeray waxaana la xadfay mudaafun ilayhigii waa la xadfay oo waa la niyooday lafdigiisii wa min qabli daalika weeyi wa min qabli daalika kaa ka hor naadaa waxaa dhawaaqay kullu mawlan inaadeer oo dhan ayaa dhawaaqay qaraabatahu buuna u dhawaaqay qaraabatan buuna u dhawaaqay famaa cadafad umayna naxariisan mawlan in adeerka calayhi dushiisa alcawaadifu kuwii naxayey ama naxariisanayey cid u naxdo oo u jawaabtana wuu waayey beydkaa maxalu shaahidka aynu uga jeednaa waa kelmadda qablu ah ee minta ka horrayse lagu jiray ee inta mudaafun ilayhiga la xadfay lafdigiisii la niyooday majruur baa laga dhigay mansuubna wuu noqon karaa ariwaayatu luqadda mansuub isagoo ana waa lagu arki karaa alriwaayatu riwaayadu bikhafdi qabli qabli in la khafdiyo ayay ku sugnaatay bigayri tanwiinin kiyoon la tanwiininin ey wa min qabli daalika arrinkaa ka hor faxadafa wuxuu xadfay gabayaagu daalika kelmadda ah ayuu xadfay min alafdi lafdiga ayuuna ka xadfay wa qadarahu wuu soo qadaray haabitan isagoo sugan buu soo qadaray wa qara'a wuxuu akhriyey aljaxdariyu iyo walcuqayliyu waxay akhriyeen lilaahi اlamru min qabli wa min bacdi min qabli min qablu bay ahayd ma og tahay min qabludii bay min qabli wa min bacdi waxay ka dhigan tahay markaa mudaafun ilayhiga lafdigiisii bay niyoodeen waa bilkhafdi kii oo la khafdiyo bigayri tanwiinin tanwiin la'aantii ay min qabli اlgalabi galabada horteed wa min bacdihi iyo dabadeedba faxadafa wuxuu xadfay almudaafa ilayhi buu xadfay wa qadara wuxuu qadaray wujuudahu inuu jiro haabitan isagoo sugan alxaalaة haaliثa xaalada saddexaad an yuqdaca waa in laga jaro can ilidaafati idaafada waa in laga jaro lafdan lafdi ahaan waa inaan la idaafaynin walaa yunwa ana la niyoonin almudaafa ilayhi mudaafun ilayhigana aan la niyoonin fa yucrabaani ayda waa la icraabi alicraab almadkuura icraabkii lasoo sheegay baa la icraabi walaakinahumaa ha ahaadaan labadaasiye yunawanaani waa la tanwiininayaa liannahumaa maxaa sababay liannahumaa iyagu xiina idin markaa ismaani waa laba ismi taammaani oo dhammaystiran ka saa'iril asmaa'i oo asmaada oo kale ah annakiraati ee nakirooyinkaa fa taquulu waxaad odhan markaa ji'tuka waan kuu imid qablan horay ayaan kuugu imid wa bacdan gadaalna waan kuugu imid wa min qablin horay baan kuugu imid wa min bacdin gadaalna waan kaaga imid qaalo shaaciru gabayaabaha gabay tiriyo wuxuu yidhi fasaaqa liya sharaabu wakuntu qablan akaadu aqaasu bilmaai lfuraati fasaaqa lii waxaa ii macaanaaday asharaabu sharaabkii baa ii macaanaaday wixii la cabayey macaan bay ii noqdeen wa kuntu waxaan ahaan jiray qablan horay akaadu kiisiga aqasu inaan ku mergedo bilmaa'i biyaha alfuraati macaan awel horena biyaha macaan baan ku mergan jiray buu yidhi biyaha macaan waan ku mergan jiray haddana sharaabkii baa noqday nin cabbi karaya fasaaqa waxaa hunguri mar ii noqday lii aniga asharaabu sharaabkii waan cabbi karayaa buu yidhi sharaabka wa kuntu waxaan ahaa qablan horay akaadu kiisiga akasu inaan ku mergado bilmaa'i biyaha alfuraati macaan biyaha macaan baan sigayey buu yidhi inaan ku margado markii horena waxaan uga socdaa haddaba wakuntu qablan markaynu nidha qablan ereygaa qablanihi waa mudaafnilayhigii baa la xadfay nisyan mansiyanna waa laga dhigay mansuub buuna ku soo arooray wa qara'a bacduhum kood baa akhriyey isagoo majruura lilaahi alamru lilaahi ilaahay uunbuu usugnaaday sugnaaday alamru amarku ilaahay uunbuu u sugnaaday min qablin horay iyo wa min bacdin gadaalba min qablin wa min bacdin bilkhafdi khafdo la khafdinayo iyo w tanwiini tanwiinin la tanwiininayo alxaalaة raabica waa xaalada ugu dambaysa alxaalaة raabica xaalada afraad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga ayaa la xadfayaa wayunwaa waxaana la niyoon macnaahu macnihiisii ayaa la niyoon duuna lafdihi lafdigiisase la niyoon maayo fa yubnayaani waxaa lagu binayn xiina markaa cala dami damaa lagu binayn hala damiyo ayuu warku noqonayaa hala damiyo weeyi alxaalatu raabica xaaladda afraad an yuxdafa waa in la xadfo almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiga ayaa la xadfayaa wayunwaa waxaana la niyoon macnaahu macnihiisa ayaa la niyoon duuna lafdihi lafdigiisase la niyoon maayo sida macnaha loo niyoonayana shalay baynu soo dhigannay oo nisbada taqyiidiyada ah oo qura ayaa la niyoonayaa baynu nidhi fa yubnayaani waa la binayni xiina idin markaa calaa dami damaa lagu binayn labadaba hala damiyo qablu iyo bacduba ka qiraa'ati sabca toddobada qaari siday akhriyeen lilaahi alamru min qablu wa min bacdu lilaahi ilaahay uunbuu u sugnaaday almru amarka iyo maamulku ilaahay uunbuu u sugnaaday min qablu horay iyo wa min bacduda gadaalba ilaahay unbaa arrinka gacanta ku haya qabludaa iyo bacdudaa mudaafun ilayhigii waa laga xadfay macnihiisiina waa la niyooday sidaa darteed waa mabniyun calaa dami maxalka icraabtaa iskhilaafa oo marna waa fii maxali nasbin marna waa fii maxali jarin hadda min baa ka horaysa waa fii maxali jarin wa qowlii aniga qowlkayga aan ku soo idhi buu yidhi wa akhawaatuhumaa iyo labadaa waxa la midka ah labadan yaa lamid ah wax lamida baa jiro labadan aratu bihi waxaan ula jeedaa oo qablu iyo bacdu sideedda icraabood ee mid kastiba uu leeyahay waxa lamida buu ku leeyahay asmaa aljihaad asit lixda jiho asmaada asmaauljihaadka loo yaqaano ayaa lamida waa asmaauljihaad asita lixda jiho asmaada ah ayaa lamid noqonaysa oo isku xeeray noqonayaan lixda jiho waa xagga sare fowqu iyo xagga hoose taxtu iyo xagga midigta iyo xagga bidixda iyo xagga hore iyo xagga dambe waxaasoo dhan amaamo iyo khalfa iyo waa la xukun bay noqonayaan waxaa kaloo culimadu la xukuna bay yidhaahdeen kelmadda awal ah awal baa isna la xukuna wa qowlii aniga qowlkayga wa akhawaatuhumaa an idhi aradtu bihi waxaan uga jeedaa asmaaa aljihaati jihooyinka magacyadooda asiti lixda ah lixda jiho waa xagga hoose oo taxtu ah iyo xagga hore ama xagga dambe oo waraa'u ah iyo xagga hore oo amaam ah iyo midigta oo yemiin ah iyo bidixda oo shamaal ah iyo wixii la macnaa sida khalfe iyo qudaame iyo mid kastiba sideed icraabood buu yeelanayaa la soco sideedda icraabood lix jeer wuxuu noqonayaa maxay mucrab lix jeer waa mucrab laba jeerna waa mebni mebniyun cala dami ah afartan unbaa marna daraf ade oo fii maxali nasbin ama mansuuba ama min ay ka horeyso ayoo majruur noqonaya sideedu halkaasay ka soo boodayaan wa awalu lafdiga awel abaa isna lamida wa awala ayaanula jeedaa awala ereyga awel saddex macno ayuu luqa alcarabiya ku yimaadaa awel mar waa ismu tafdiil baa la yidhaahdaayo alasbaq baa loo macneeya alasbaq isagu xukunka ismu tafdiilku markaa qaadanayaa keenan hadda aynu ka hadlayna ma aha hadduu awelkii ka sii horreeyey ka noqdo keenan maaha aan ka hadlayna waa ismu tafdiil lafdiga awelihi wuxuu noqdaa mararka qaarna ismu tafdiilku waa maa laa yanصarif isagu markaa mararka qaarna wuxuu noqdaa ismi caadiya oo munsarif ah waxaad odhanaysaa laqiituhu caaman awala awalan sanad horaan la kulmay waa halkay ka yidhaahdiin maa lahu awalun walaa aakhirun bilow iyo dhammaatoona ma leh awalun walaa aakhirun waa macnahaas ade labaad weeyi macnaha saddexaad ee erey ereyga awela ah loo isticmaalo waa inuu daraf noqdaa daraf bimacnaa qablu ah waa keenan hadda halkan looga jeedo daraf bimacnaa qablu ah waxaad odhanaysaa ra'aytu alhilaala awala naasi ra'aytu waxaan arkay alhilaala bishii awala naasi ay qabla naasi dadka hortood baan arkay awaladeennan haddaba sideedda icraabood yeelanaysaa waa taa darafka ee bimacnaa qablu ah wa duuna lafdiga duun abaa ah isna jira duunka macnihiisu waxa weeye daraf buu ahaan jiray darfu makaan ah wuxuuna magacu yahay makaanka qofka mudaafunilayhigiisa meel ka dhow ayuu magacu yaho lagu tilmaamaa waxaad odhanaysaa jelastu waxaan fadhiistay duuna zaydin zayd sokadiisa ayaan fadhiistay meel zayd ka dhow baan fadhiistay ereygaa duun ah rutabkana waa loo isticmaalaa darfulmakaanun bay ahaan jirtaye rutabkana waa loo isticmaalaa martabooyinka waxaad odhanaysaa akramtu zaydan duuna camrin waxaynu uga soconnaa duunadaasi iyaduna sideeddii icraabood ayay yeelanaysaa sideeddii icraabood ayay yeelan wa qowlii qowlkayga wa akhawaatuhumaa an idhi aratu bihi waxaan uga jeedaa asmaaa aljihaati jihooyinka asmaadooda wa awale iyo lafdiga awel wa duune iyo lafdiga duun wa naxwahunna iyo wixii lamida kuwaa iyo wixii lamidihiiba waan uga jeedaa qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagu markuu gabayga tirinayey lacamruka maadiri wainii lawjalu calىa aayina tacduul maniyaatu awalu idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شافرة السيف مزحلون wuxuu leeyahay ninka gabayaaga ee gabayga tirinayaa waa macan binu aws nin la odhan jiray ninay saaxiibba yihiin ayuu walaashii guursaday walaa saaxiibkii ayuu inan ka guursaday kadibna wuu furay wuxuu dhaar ku maray inuuna la hadlaynin kadibna qasiido dheer ayaa loo tiriyey oo ayuu tiriyey uu leeyahy walaal ila hadal walaashiibuu furay ma og tahay wuu ka xanaaqaysnaa qasido dheer buu tiriyey oo saaxiibkii uu leeyahay markuu ka dhaartay inuuna la hadlaynin ila hadal uu leeyahay gabayganaa ka mid ahaa lacamruka baan ku dhaartaye maa adri anigu garan maayo wa innii hadda anigu la awjalu waan baqayaaye calaa ayinaa keenna tacdu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu awalu marka hore war waan dhaartaye buu yidhi waanan baqayaaye garan maayo midkeennu hor dhiman doona ereygaa awalu weeyaan maxalu shaahidkeennu awalu waa kelmaddii awal ahayd ee darafka ahayd oo laga dhigay mabniyun calaa dammi lacamruka baan ku dhaartaye maa adri anigu garan maayo wa inii hadda anigu la awjalu waan baqayaaye calaa ayinaa kaa keenna tacdu ay ku soo boodayso almaniyatu geeridu awalu marka hore eeg wa inii laawjalu waa muctarido jumlada wa inii laawjalu waa jumla muctarida baa la yidhaahdaa hadalka way ka dhex maqnaan kartaa wa inii laawjaludu wuxuu hadalka tacdulmaniyatu geeridu ay ku soo boodi awalu marka hore warkeenna hor dhiman doono garan maayo wa inii hadda anigu la awjalu waan baqayaaye war anaa baqayo inaan kaa horraynayaan la moodaa buu yidhi anaa baqaya si anu hor dhiman doono garan maayo laakiin aniga baqdin baa haysa buu yidhi baqdin ayaa haysa maxalu shaahidkeennuna waa kelmadda awal a weeyaan awal waxaa beydadka ka ahaa beydkaasaa ugu horreeye laba beydoo sharuxu qorayaa ku jiray idaa anta lam tunsif akhaaka wajadtahu calى darfi اlhijraani in kaana yacqilu wayarkabu xadda sayfi min an tudiimahu إida lam yakun can shaafrati sayfi muzxaluun idaa anta adigu lam tunsif markaad cadaalad u samayn weydid akhaaka walaalkaa haddaad cadaalad u samayn weydid wajatahu waxaad ku ogaani calaa darafi alhijraan isagoo sii hijroonayo kaa sii cararaya oo daraf carar ku sugan waa in kaana yacqilu hadduu caqli leeyahay wayarkabu wuxuu fuuli doonaa xadda sayfi seef afkeed ayuu fuuli min an tudiimahu isagoo dulmigaaga ka cararaya idaa lam yakun markuuna u ahaanin can shafrati sayfi seefta afkeega musxalun meel kaloo lagaga cararaa seefta meeluu uga carara markuu waayo dee seefta lafteedu lafteeduu qaadan doonaa buu yidhi wa qaala aakhar nin kalena wuxuu yidhi waraau waraau buu doonayaa inuu maxalushaahid iyadana inooga sameeyo wa qaala aakhar nin kalena wuxuu yidhi idaa aana lam uman calayka walam yakun liqaauka ila min waraau waraau idaa ana aniga lam uuman calayka markii lai kaa aamini waayey war aniga haddii adiga lai kaa aamini waayey oo walam yakun uuna ahayn liqaa'uka la kulankaaguna ilaa min waraa'u waraa'u gadaal gadaal mooye meel kale khabarkii wuu inaga maqan yahay hadalkani ma dhicin gabaygani beydkani ma dhammaystirna beyd ka sii dambeeyuu ku xidhan yahay macnihiisu idaa ana aniga lam uuman calayka markii lai kaa aamini waayey oo walam yakun uuna ahayn liqaa'uka la kulankaaguna ilaa min waraau waraau gadaal gadaal mooye meel kale uu noqon waayey sidaa markuu warku u dhacay buu yidhi waa waraau waraa'u daasaa maxalu shaahid inoo ah waraau waraau waa waxyaabihii darafka ahaa ee qablu iyo bacdu lamidka ahaa ee sideedda icraabood ay ku bannaanaayeen haddana mebniyun cala dami baynu ka dhignay culimo waxaa la yidhi waxaa lagu soo darayaa intaa aynu soo sheegnay kelimatu hayr oo bacda laysaa ama bacda laa'ah kelimatu hayr oo layse daba dhacday ama laa daba dhacday ayaa lagu soo darayaayo iyadana mabniyun calaa dami laga dhigi laysa hayru iyo laa hayru haddaba layse hadday hayrku uu daba dhaco waa mas'ale mutafaqa oo laysku waafaqsan yahay in mabniyun calaa dami laga dhigayo laakiin kayr haday la daba dhacdo oo laa khayru la yidhaha sidii ajruumigu odhan jiray laa khayru culimo badan baa sheegtay oo welibana raggii runtii fanniga yaqaanay ah in mabniyun ala dami laga dhigayo oo kayrkaasi qablu iyo bacdu oo kaluun uu noqonayo sheekheenanina kitaabka awdaxa amarkuu marayey wuu diideyba sheekheenan kitaabkan eh, qadriga qoray wuu diideyba oo wuxuu yidhi layse oo qura ayuu sugay kitaabkiisa markuu marayey muqni labiibka la yidhaahdo wuxuu idhi laa hayru waaba khaladba khalad buu ka soo qaaday laa hayru inay khalad tahay ayuu ku caddeeyey kitaabkiisaana walamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego calaa dami damaha lagu bineeyey min dikri lmabniyi la bineeyaha inaan sheego calaa dami damo lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya ka la binaynayo cala sukuuni sukuun lagu binaynayo kii sukuunka lagu binaynayey baan sheegay wa mahaltu lahu waxaanan ku tusaaleeyey biman baan ku tusaaleeyey man waa la bineeyey oo hadday ismulistifaam tahay macno xaraf bay sidataa oo hamsatulistifaam ah hadday ismu shardi tahay macno xaraf bay sidataa oo in ah hadday ismi mawsuul tahay iftiqaar bay qabtaa baahi xarafka un lagu yaqaanay wa kam kamna waa la ereyga kam kama ah sababta loo bineeyey hadday kam alistifaamiya tahay sababulbinaheegu waxa weeye waxay shabbahday hamsatulistifaam hadday tahay kam alkhabariyana sababta loo bineeyey waxaa lagu xambaaray ruba ruba ayaa lagu xambaaray wamasaltu lahu waxaan ku tusaaleeyey biman iyo wa kam baan ku tusaaleeyey taquulu waxaad odhani jaa'anii waxaa isoo gaadhay man qaama kii istaagay baa isoo gaadhay mantaasi waa mbni mbniyun alى skun waana faacil waraأaytu waxaan arkay man qaamo kii kacay baan arkay mantaasi waa mbni wamarartu waxaan soo maray biman qaamo kii kacay baan soo maray fatajidu waad helaysaa man mulaasimatan iyadoo laazimaysa lisukuni sukuun laazimaysa fi اlaxwaali xaaladihii ahalaaثati ee saddexda ahaa wakada kan oo kale waxa ah sidanoo kal wakadaa sidanoo kam maaluka maalkaagu waa imisa wa kam cabdan adoo imise addoon ayaad malagta milkiday wa bikam dirhamin imise dirham baad ishtarayta ku iibsatay fa kam fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad fii mowdici rafcin bilibtidaa'i cinda sibaweyhi wa cala alkhabariyati cinda alakfash wa fi haaniyatina waa fii mowdici nasbin cala almafcuuliyati bilficli ficilkii baa lagu nasbiyey alladii bacdah wfi aalina waa fii mowdici khafdin bilba wa hiya saakinatu way sukuunsan tahay fi laxwaali alaaثa saddexda xaaladoodba kamaa taraa sidaad og tahay ama sidaad arkayso walamaa dakartu markaan sheegay almebniya la bineeyaha markaan sheegay cala sukuuni sukuun lagu binaynayo mutaakhiran xagga dambe isagoo ku sugan khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man kii ismoodsiiskiisa yatawahamu ismoodsiinayey annahu khilaafu اlasli inuu khilaafulasl yahay fadafactu waxaan iska difaacay haada alwahma wahmigaa biqowlii hadalkaygaan iskaga difaacay an idhi wa huwa aslu lbinaa waa binaha oo dhan ka asalka u ah intaan wuxuu ka jawaabayaa su'aal la weydiin lahaa horta mebniga eh, calaamatulbinaha ayaa asal u ah sukun muxuu u horraysiin waayey inta su-aashaasaa ah meesha leeg sukuunku maadaamuu asal yahay muxuu xagga hore u marin waayey wuxuu ku yidhi markaan xarakaadkii xagga hore mariyey sababta aan u mariyeyna ay tahay dee mucrab baan ka soo hadlayey icraabka asalkiisuna xarakay ahayd mebniga ka xarakada sita ayaan raaciyey buu yidhi mucrabka ilan xaraka asal u ahay kanaan iska raaciyey ayaan kii mebniga ahaa ee sukuunka ku binaysnaa ayaan xagga u dambayse mariyey isagoo asale buu yidhi waxaan xagga dambe kolkaan mariyey ayaan u qaatay buu yidhi inay ardayda qaar u fahmaan inuuna asal ahayn markaasaan ku darsaday buu yidhi kelmadda ah wahuwa aslulbinaa wahuwa aslulbinaa matnigay ka mid tahay markaa wahuwa aslulbinaa ardayow hamoodin sukuunku inuuna asal ahayn uuna binaha asal u ahayn wahuwa aslulbinaa buu ina yidhi oo kelmadda halkaa ayuu inagu baraarujiyey ama sidaa ayuu inoogu soo dhigay waxaynu arki doonnaa insha allah halkaa waxaa inoogu dhammaaday cashirkeennii hore ayaa bartaa inoogu dhammaaday halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam xalqadihii baa maanta su-aalihii inoo bilaabmayaan xalqadda koobaad ii sheeg sheekh maxamed xalqaduun ii sheeg xalqat ibnu maalig yaa guddoomiye u ah ha istaaga ardaygaasi deg deg welibana yalla haye ta ku xigtaa Eh, ibnu hishaam ilansari waa sheekha kitaabkeenna qoray xalqadda ibnu hishaamna ha kacdo inoo hay xalqatu ibnu hishaam ha kacda isna away ra'iiskoogii xalqatu ibnu hishaam maxamed yuusuf aarax ma la hayaa nacam sheekh maxamed soo yaro dhowaada cabdulqaadir iyo maxamed nacam cabdulqaadir hal su-aal aan ku weydiiyo kelmadda xadaami shalay imise madhab baynu kusoo dhiganay cashirkeenni shalay imise imise madhab baynu kusoo dhiganay laba madhab baan kusoo marnay sheekh maxamed sheekh ka jawaab saddex madhab saddexdaa sheeg sheeg cabdulqaadir way koaas martay okay waa yahay saddexda ii sheeg haddaba adigu waa kuwaasi waa laba gruub waa yahay waa mebni tamiimiyiintuna haye haye hadday raa ugu dambayso haye waa sidii xijaaziyiinta oo mebni haddayna raa ugu dambayn mucrab oo nooceeya mucrab mutamakin walaa hayru amkan mutamakin amkana mutamakin amkana sheekh ka jawaab waa mahlaya khayru amkan wey waayey waxaan ku weydiiyey xadaami saddex su-aalood baan kaa weydiiyey sababta loo bineeyey iyo sababta loo xarakeeyey iyo sababta loo kasriyey saddexdaa iga jawaab sheekh xadaami sababta loo bineeyey waad weyday sheekh maxamed xadaami sababta loo bineeyey okay xadaami labadaa madhab haye xadaami hadda shalay waan sheegnay cashirkaan ku dhex sheegnay xagga dambe anoon islahayn sheeg buu afku igaga dhacay mar taa taaniis macnaheegii bay sidataa jazaaka allah khayr taa taaniis macnaheegii bay sidataa waa caynkaa taa taaniisna xaraf bay ahayd soo saa ma ahayn waa yahay cabdulqaadiro waa su-aashaadii weli ayaa socota sababta loo xarakeeyey baan kaa rabaa xadaami sababta loo xarakeeyey iltiqaau saakinayn xarakada sababta kasre looga dhigay baan kaa rabaa haddana waa litakhalus min iltiqaai saakinayn jazaaka allah khayr su-aashaadaa intii badnayd waad garatay intaa yaree cilatulbinaha un baa tihi waan baadhay waan waayey iyadana waa guul kol haddaad baadhay sheekh maxamed axadda cashar noocii fatxaha lagu bineyn jiray axadda cashar maxaa loo bineeyey sababta loo bineeyaa kaa rabaa ya litadamunihi macnaa xarfi cadaf okay shalay intaa anaa sheegay laakiin waxaan ugu talagalay inaan idin idin habaabiyaan ugu talagalay la soco hadda inaan idin haba waa sax ma khaldanid laakiin waxbaa dhiman axadda cashar iyo waxaa lamidka ah ilan idinkaan shalay isku ogeyn inaan idiin daayo axadda cashar iyo waxaa lamidkaa waxaan ku weydiiyey sababta loo bineeyey inaad sheegto sababta loo xarakeeyey inaad sheegto sababtay xarakadu fadxa u noqotay inaad sheegto maxaa tidhi sababta loo bineeyey axad cashar wa naxwihi sababta loo bineeyey cabdulqaadir nacam la eh, su yaa ka jawaabaya ardayda sheekh cali haye naam ya sheekh cali aya kale naam ya sheekh aamir axad cashar sababta loo bineeyey litadamunihi macna waawilcadfi sheekh maxamed baan ka diiday waxa weeye axad cashar yaa yaa yaa ku daraya axad cashar haye waa cilatulbinihii baan doonaynaa maxaa may axad cashar sababta loo bineeyey marka culima laga hadlayo ereyga axad cashara waa la bineeyey casharana waa la bineeyey ereyga cashara ah sababta loo bineeyey baa kanad sheegteena cashara waxaa loo bineeyey litadamunihi bimacnaa xarfi اlcaطfi wa huwa lwaaw cashara sababta loo bineeyey waa litadamunihi bimacnaa xarfi alcafi wahuwa alwaaw laakiin axadka hore sababta loo bineeyey waa liftiqaarihi ilaa cashara axadka hore sababta loo bineeyey waa maxay liftiqaarihi ilaa cashara kolkaa shalay toole jus un baan sheegnay litadamunihi bimacnaa waaw lcafi un baynu shalay sheegnay soo caynkaa ma ahayn waay su-aasha ayaa lahaa sheekh maxamed sababta loo xarakeeyey baan kaa rabaa haddaba wa litakhalusihi axada cashar axada cashara sababta loo xarakeeyey baan rabaa haye cabdulqaadir sababta loo xarakeeyey may fadxa lama gaadhin hadda fadxa weli maynaan gaadhine waxaan doonaynaa ereygan axada cashar ah sababta xaraka loo siiyey ee loo reebi waayey reebnin looga dhigi waayey nacam sheekh caamir waxaa la isxasuusinayaa inay asalkeegu u icraab ahaa sax haye waxaad ii sheegtaa sheekh maxamed sababta fadxa looga dhigay waa akafulxarakaat murakab bay noqotayoo akafulxarakaat baa la rabaa jazaaka allaahu khayran labadaas sheekh ay iska fadhiistaan waxaa istaagi doona ma labadan xalqadoodunbaa diyaara xalqad saddexaad baa jirta waayahay labadan xalqadood baynu ka bogan doonaaye waaya waxaa istaagi doona mawliid rooble cali iyo cabdicasiis yuusuf maxamuud mawliid rooble iyo cabdulcasiis ha istaagaan weli su-aalaheennii waxbaa inoo sii dhiman tahay culima mawliid rooble aawey soo yaro dhawow mawlidow kitaabkana soo qaado adiga inaad soo macnaysa haye ha waa sax soo yaro mawlido mawlid away kale kula socda cabdilcasiis yuusuf maxamuud me cabdulcasiis yuusuf maxamuud cabdulcasiis yuusuf maxamuud lama hayo miyaa ninkaa cabdulcasiis yuusuf maxamuud waa sulaymaan cabdilaahi salaad xaaji salaad ma la hayaa soo dhawow salaadow soo dhawow sulaymaan cabdilaahi salaad nacam maxaa tidhi shalay waan maqnaayaa allah waabaa ragga la doonaye ninka maqani waa ninka la doonaya inuu soo jilciye soo dhawow sheekh soo dhawow ha taasi maqnidaasi waa sax waaye waxaad sheegtaa xaaji waxaad sheegtaa ereyga haaulaai ah saddex su-aalood baan kaa weydiinaya sababta loo bineeyey sababta loo xarakeeyey sababta xarakada kasra looga dhigay sababta loo bineeyey iigu horreysi haye mawlid rooble waad aragtaa saaxiibkaa wuu aamusay jawaabtiisii haaulaai sababta loo bineeyey ya sababta loo biniyay yaan kaa rabaa lima buniya haaulaa'i sababta loo bineeyey sheekh ma haysid waryaadaheen waayo waay ninka inoogu yar baan raadinaynaa ninka inoogu yar waa kee arma ninkana istaagaye armalaa ninkan waa laga yar yahay waaye magacaaga cabdilaahi cabdilaahi e oo kuma jirtidba hadaadan ku jirin maxaa lagaa weydiin ba sheekh iska fadhiiso waaye waar yaan u dhiibnaa haye nacam nacam ninkaa inoogu yar u dhiiba ninkaa yar haye istaag haaulaai sababta loo bineeyey sheeg xaraf bay shabahday waa sax waa runtaa xaggay ka shabahday xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday ma ku dari kartaa hadda camriyadiga maynaan kusoo dhiganin kawaakibkaan kusoo dhigannay sax xaraf bay shabahday xaggay ka shabahday nacam maxamed cilmi xaraf bay shabbahday xaggay ka shabbahday haaulaai sheekh xuseen haaulaai xaraf bay shabbahday xaggay ka shabbahday xagga macnahay ka shabbahday jazaka allah khayr ishaaraa ku jirta sababta loo xarakeeyey sheekh ku dar iltiqaau saakinayn sababta kasro looga dhigayna kusii dar ha haaulaai waad saxanta waa aslun litakhallus min iltiqaa'i saakinayn waa si wanaagsan sheekh bal soo macnay aduu cashirkii shalay soo yaro dhawow inaad soo macnay saa kuu soo baxay cashirkii shalay kor baad u qaadaysaa si ardaydao dhani ay kuu maqasho maxaa tidhi sheekh haye haye صح haye haye haye kahee karajulin ha karajuli haye haye haye haye haye maymay kataai he waa mudaaf iyo mudaaf ilahi kala reebin kataai darabto haye aثaلaثaة sharactu waxaan kuda galo fii bayaani maa kii caddayntiisa yatamayasu oo ka soocay yatamayazu uu ku soocmayey yatamayasu uu ku soocmayey bihi isaga kullu waaxidin iyo mid kastaa oo minhaa ah isaga ka misa ah. can qismay can hee can qismay qismay may can qasimay sax labadiisa لتتم litatima si ay u dhammaystirantee iska fadhiiso sheekh mawliid rooble fadhiiso waad fiican tahay fadhiiso lakiin halkaas way kaa khaldan tahay halkaa ka bilow ha litatima si ay u dhammaystiranto faaidatu ma intaa isku dar dikrtuda ka reeb gaar baad u macnayn dikrtuda faaidatu ma waa mudaaf iyo mudaaf ilay dikrtu waa silo siladu ma raacdo waxa ka horaysa haye litatima si ay u dhammaystiranto kii faa'iidadiisu haye sax calaamatan haye macnaha maad israacinaysa calaamatan min awalihi calaamad awalka ka gelaysa sax haye aa ذلك مثل الفرس الفرس والكروي والغلام الغلام علامة علامة شغل من آخره لا تتسكي جلس وهي علامة سأل تنوين التنوين huwa tawiidu nuunu waa nuun zaa'idatu markaa dheeraada saakinatun oo reeban taasoo talxaqu markaa haleelaysa aakir talxaqu aakhira aakhirka wahuwa nuunun wahuwa ka bilow nuunta oo talxaqu haleelaysaa sax liayri tawkiidin u haleelaysaa tawkiid la'aantii u haleelaysaa shukran bartaha inoogu jooga culimo inoogu joogay su'aaluhu saasay inoogu socon doonaan xalqadaha waxaa inoo hayn doona sheekh maxamed inoogu dhiiba mise adaa inoo hayna shekh maxamedow waaye